بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المؤلف رحمه الله باب الإعراب هذا محله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا الشيخ رحمه الله تعالى halkan waxa uu ka bilaabayaa baabkii labaad ee kitaabka ajrumiga baabkan labaad sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu kaga warramayaa saddex masalo kaga warramaya isagana baabkanna wuxuu kaga warramayaa saddex masalo almasalatu اlأulaa tacriifu اlicraab masalada koowaad ee uu sheegayaa sheekhu waa icraabta tacriifkeeda almasalaة الthaniya masalada labaad ee baabkan uu kaga warramaya waa aqsaam اlicraab icraabta qaybaha ay leedahay almasalaة الthalitثa masalada saddexaad ee baabkan uu kaga warramaya waa dikru lmucrabaat mucrabaadda ayaa uu sheegaya saddexdaa masale ayuu sheekhu kaga warramaya marka masalada koowaad oo ah tacriif اlicraab wuxuu sheegay isilaaxa laakin muu sheegin luqadii muu sheegin markaa baabka xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa furjatun yutawasalu biha min khaarijin ilaa dakhilin wa min dakhilin ilaa khaarijin waa meel bannaan oo waxa weeyaan ku gaadhsiisa dibadda inta laga soo galo guda la galo ama inta gudaha laga baxo dibadda la tago kaasaa baab la idhahdaa isilaax ahaanna waxaa la idhahdaa alfaadun maksuusatun daalatun calaa macaanin maksuusa waa alfaad gaara macaani gaarana kutusinaysa kaasaa la idhahdaa xagga isilaaxana haddaynu usoo dhaadhacno icraabta xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa macaani fara badan ilaa shan macnay culimadu u sheegaan laakiin wax kamid umaan sheegayna waxa kamid a ataxsiin baa kamid a waxaad oran kartaa acrabat iljaariyatu gabadhiibaa wanaagsanaatay bimacnaa xasunat weeyaan way wanaagsanaatay weeyaan waxaa kale oo loo lagu idlaaqaa atakhyiir acrabat macidat lbaciir awrka calooshiisiibaa icraabantay way araamantayda macnaheedu waxa weeyaan bimacnaa tagayarat way doorsoontay weeyaan marka way xadhaadho soo garan maysaan acrabat waxaa doorsoontay maciddat lbaciiri awrka calooshiisi loo isticmaalaa ama lagu idlaaqaa alibaana caddayn acraba zaydun xaajatahu zayd wuxuu icraabay xaajadiisii dantiisii buu icraabay macnaheedu waa maxay acraba zaydun zayd wuxuu caddeeyey weeyaan xaajatahu baahidiisii bimacnaa abaanahaa wa adharahaa waa cadeeyey istilaaxana sheekha inoo sheegay luqada waxaa fiican weliba inaad ku daysataan kaa u dambeeyo oo ah alibana caddayn xagga istilaaxa sheekhaa sheegayo icraab waxaa la idhaahdaa majtamacad fiihi alquyuudu alhalaathatu alaatiyatu fi lmatni waa waxaa laga helo saddex shardi saddexda shardiba sheekhaa inoo sheegay matnigii yeelan saddexda shardiba saddexdaa shardi waxaa wixii laga waayaana icraab ma aha ashar wal xusuulu taayurin ashar lwal xusuulu tagayurin isbedel waa inuu dhaco isbedel waa in la helo kelmadan waa inuu ku dhaco isbedel ashar thani shardiga labaad kownuhu fi laakhiri isbedelkaasi waa inuu dhaco dabayaaqada kelmadda waa shardiga labaad ashard thalith shardiga saddexaad xusuluhu licaamilin min alcawaamil tagayurkani iskamu imanuna caamil buu ku yimid caamil ayaa uu ku yimid saddexdaa shardi haddaynu helno ayaa icraab la hayaa saddexdaa shardi mid kamida haddii la waayana icraab lama helin tusaaleynu ku fahmi karnaa zayd eega isagoo halkaa yaala dee ma xukumi kartid sooma waxaan samaynaynaa zayd oo yaalla meeshaynu caamil gelinayna jaaa inoo geliya jaaa zaydun zayd markii hore wuxuu ahaa mid reeban soo maa iminka markaynu jaa gelinay ma isbedeley mise ismu bedelin wuu isbedeley akhirkiisii maxaa fuulay dee godaal baa fuulay soo ma waa isbedel isbedelkani isbedel baa dhaco waynu aragnaa markii hore wuu reebanaa iminkana wuu xarakaysan yahay weliba danbuu xarakaysan yahay kaasi waa kii koowaad ee ahaa xusuulu tagayurin isbedel waa inuu dhaco ka labaad muxuu ahaa kownuhu fi laakhiri isbedelkani halkuu ku dhacay zaydun markaynu nidhi dee kelmadda dabayaadadeeda oo waa daalka halkaasuu fadhiistay maxay isbedelkii isbedelkani muu iska yimid mise waxbaa keenay me waxbaa keenay oo caamil baa keenay caamilkana waa jaa waynu fahnay la tahay mid kalead kusii fahmi kartaa zaydkii halkaa yaallay ra'aytu geli ra'aytu zaydan zaydan tagayur baa ku dhacay isbedel baa ku dhacay oo markii hore u godnaabade isbedelkani wuxuu kaga dhacay kelmadda dabayaaqadeeda oo daalka ah isbedelkani iskamuu imanuna caamil baa keenay caamilka keenayna waa ra'aytu tusaale saddexaad marartu bizaydin ama nadartu ila zaydin zaidin isbedel baa ku dhacay maxaynu ka soo bedelnay marka hore mansuubbu waa markan markii ka horreeya sooma isbedelkaasi halkuu kaga dhacay dabayaaqada isbedelkani iskamuu imanuna caamil baa keeno waxaa keenay ilaabaa keentay ilaabaa keentay markaa icraab waxaa la idhaahdaa saddexdaa shardi waxa laga helo ayaa icraab la idhahdaa saddexdaa shardi wax kamid a ah hadii la waayona icraab lama hayo waan fahnay la tahay saddexdaa shardi waa maxay shardiga koowaad xusuulu tagayurin isbedel waa inuu dhaco shardiga labaad kownuhu fi laakhiri isbedelkaasi kelmadda dabayaaqadeeda waa inuu ku yimaado shardiga saddexaad xusuuluhu licaamilin min alcawaamil isbedelkani iskamu iman caamil cawaamisha kamida keenay waan fahnay ila tahay intaba sheekhaa sheegayo takyirka isagaa kuu sheegay awaakhir kelimna isagaa kuu sheegay ikhtilaafu lcawaamilna isagaa kuu sheegay sooma waka tarkiibka yagaa daba iso saar alraabu iraabkii huwa icraabkii takyiiru axwaali awaakhir اlkelimi erayada dabayaaqadooda dabayaaqada axwaashooda axwaasha isbedelkeeda weeyi liikhtilaafi اlcawaamili shaqeeyayaasha iskhilaafkooda darteedna isla bedela shaqeeyayaashii addakhilati gelaysay gelayay calayhaa ay cala alkelimi kelimka dushiisa lafdan iska bedela xagga dhawaaqa aw taqdiiran ama xagga niyada iska bedela kaasaa icraab la idhahda waa saddexdii shardi aynu sheegayna waayahay lafdan aw taqdiiran wuxuu ku tilmaamayaa sheekhu ana alcraaba yanqasimu ilaa qismayn icraabka in laba loo qaybiyo lafdiyun wa taqdiiriyun mid lafdiya iyo mid taqdiiriya insha alla meeshoodaan ku gaari doonaa mutamigaan ku gaari doonaa insha alla uu baabaysan doonaa isagoo ka warramaya taqdiiriga marka haddaynu soo dhaweyno lafdan calaamat licraabkii kelmadda dabayaaqadeeda haddii ay ka muuqato waa lafdi saxiix kelmadda dabayaaqadeeda haddii ay ka muuqan weydana waa lagu niyoonaya baa la odhanaya waa taqdiiri baa la odhanaya waa inta haddayna soo dhaweyno alicraabu icraabkii huwa icraabkii takyiiru awaakhiri lkelimi waxaynu soo qadaranaa mudaaf takyiiru axwaali awaakhiri lkelimi erayada dabayaaqadooda axwaashooda axwaashaa isbedelkeeda weeyi erayada dabayaaqadoodu isma bedelayso laakin waxa isbedelaya xaaladaha ku imanaya isbedelaya oo tusaalaan markaynu iminka zaydun eh, aynu ka warramaynay dee daalku ismu bedelino kolba xaraf kale muu noqonayn laakin zayd xaalada ku imanaysa oo xarakaadkaa isbedelaya soo marka markaa axwaasha isbedelaysa akhirku daataan iskuma bedelayo marka maxaynu odhanaynaa alicraabu icraabkii huwa icraabkii takyiiru axwaali awaakhiri lkelimi erayada aakhiradooda aakhirada axwaashooda axwaasha isbedelkeeda weeyi liikhtilaafi alcawaamili shaqeeyayaasha iskhilaafkooda dartoodna isku bedela cawaamishii addaakhilati gelaysay calayhaa ay cala alkelimi kelimka dushiisa gelaysay lafdan xagga lafdiga iska bedela xagga aragtida waaba la arkaya isbedelkii jaaa zaydun markaynu nidhi de waynu arkaynay ra'aytu zaydan marka aynu nidhi waynu arkaynay marartu bizaydin markaynu nidhi isbedelkaa waynu arkaynay soo ma aw taqdiiran ama xagga niyada iska bedela ma arkayno laakin waa niyoonayna halkaa zaydun muuse dhiga jaaa muusa iminka damadii ma aragtaan lakin inay damba ku qadaran tahay inu ra'aytu muusa fatxadii ma arkayno laakin maxaynu niyoonaynaa inay fatxa ku qadaran tahay marartu bimuusa kasradii ma aragno laakin maxaynu niyoonaynaa inay kasra ku qadaran tahay ka la idhahdaa taqdiiri baa la dhahdaa markaa hadduu alif ku buko tacadur baa la dhahdaa hadduu ya ku buko ama uwow ku bukona iqal baa la dhahdaa tacaduran fi lif istiqaala fi lwaawi walyaai fakud mithaala ka qaala muusa macshar alyahuudi ya'tii muxamadu wayaqzuu man jaxad intaasay culimadu ku dabdin jireen kusoo urubin jireen halkaa sheekhu waxa uu kaga baxay masaladii kooweed masaladii koowaad oo ah tacriifu lcraab waa waxa saddex shardi laga helo xusuulu tagayurin kownuhu fi laakhiri xusuuluhu licaamilin min alcawaamil masaladii labaad buu doonaya sheekhu inuu sharaxo waxa uu yidhi wa aqsaamuhu ay wa aqsaamu lcraabi icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyi waa masaladii labaad ee ahayd aqsaamu lcraab wa aqsaamuhu ay wa aqsaamu lcraabi icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyi laa zaa'ida calayha afartaa wax ka kororsan ma jiro rafcun rafco weeyi wa nasbun nasbo weeyi wa jazmun jazmo weeyi وخفض خفض weyi وجزم جزم weyi waa aفarta waxa u horeeya oo uu soo horeysiyey أقساaمta إعراaبka رفعda وإنما قدمه على غyrihi لعdم استغناء الكلام عanه wuxuu kuwa kale uga soo horumariyey كaلاamka iyo hadalku kama maarmi karo كalaamku he kama maarmi karo لأن الكلام laa يستغني عan مرفوuعi hadalka aad ku hadlaysaa شhay marفوuca oo godan kama maarmo id laa yutasawaru kalaamu laa marfuuca fiih walihada yusama almarfuucu cumdatan waayruhu fadlatan sidaa aawadeed marfuuca cumda la dhahdaa marfuuca waxa ka soo hadhayna fadla la dhahdaa markaa hadalku kama maarmo shay marfuuca sidaa aawadeed buu rafcada usoo horumariyey haddaba rafcada waxaa la dhahdaa xagga luqada alculuwu walirtifaac alculuwu walirtifaac kor noqoshaa la dhahdaa istilaaxayna khuseeya istilaaxa waxaa la dhahdaa tagyiirun waa isbedel makhsuusun gaar ah calaamatuhu calaamada ina tusinaysaana addamatu waa damo iyo wamaa naaba canha damo waxaa naaib ka noqda wamaa naaba canha waxaynu ku gaadhanaa baabka ka dambeeya insha allah baabu marfuucaati asmaa ayaynu ku gaadhanaa rafca waa maxay rafcu waa isbedel weliba gaar ah calaamada ina tusisaana waa damo waa godaal godaalun ha eeganine tan halkan ku sheegi baabkiisa inu ku gaarana insha alla waa baabkan baabka ku xiga oo hadda markaynu nidhaahno jaaa zaydun zaidun de waa marfuuc calaamadayna tusinaysaa waa maxay waad wada arkaysaan calaamadda waa maxay de waa damada zaydun akhirkiisa maxaa saaran sow godaal ma saarno calaamadda ina tusinaysaa shaygani inuu marfuuc yahay waa godaalkaa zayd dabayaaqadiisa saaran ta dambe wamaa naaba canha wali maynaan gaadhin markaa odhan maysid waa mansuub de odhan maysid waa majruurna odhan maysid waa majruubna odhan maysid maxaad odhanaysaa waa marfuubaad odhanaysa ka gudba wa nasbun nasbo weeyi nasbadana xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa alstiwaau walistiqaama toosnaasha la dha shaygu markuu tooso ayaa la idhahdaa he nasbo luqada lagu idhahda alistiwaau walistiqaama istilaaxaynu u soconaayo waxaa la idhahdaa takyiirun makhsuusun calaamatuhu lfatxatu wamaa naaba canha waa isbedel gaar ah calaamadayna tusinaysaana waa fatxo waa kordhiga iyo kordhiga waxa naaib ka noqda kordhiga waxa naaibka ka noqonayana baabka dambaan ku gaarayna insha allah markaynu hadda nidhaahno ra'aytu zaydan zaydan akhirkiisa maxaa saaran culima soo fadxa ma saarno fadxadaasi waa maxay waxayna tusinaysaa kelmaddani inay mansuub tahay bayna tusinaysaa wamaa naaba canhaana gaarin de wamaa naaba canhaana gaarin idan maxaad xukumaysaa raaytu zaydan kelmadan inay tahay mansuub inay tahay ad ukumaysaa de maxaa u daliila dee fatxaa dabayaaqadeeda taala wa khafdun khafda weeyi waa kii saddexaad wuxuu ugu saddexaysiiyey de liannahu mukhtasun bilismi wa huwa ashrafu min aljazmi khafduhu khafdo xagga luqada xalab inu soo sheegna waxaa la idhahdaa altadallulu walkhuduucu waa isdhuldhig ba xagga luqada lagu yidhahdaa xagga istilaaxana waxaa la idhaahdaa tagyiiru makhsuusu calaamatuhu lkasratu wamaa naaba canha waa isbedel gaar ah calaamada ina tusinaysaana waa hoos dhiga iyo hoos dhiga waxa naaibka ka noqonaya oo baabka dambe aynu gu tegi doona insha allah markaynu nidhaahno marartu bizaydin zaydin akhirkiisa waxa saaran kasraa saaranta xarakadaasa saaran kasrada soo ma marka maxaynu odhananaa kelmadani de waa makfuud baynu odhanana maxaa u daliila kasradan dabayaaqada kelmada taalla inoogu daliila odhan maysid waa mansuub odhan maysid waa marfuuc ee maxaad odhanaysaa waa makfuud baad odhanaysaa wa jazmun ka afraadi jazmo weeyi wa akharahu jazmaha dib u dhigay liannahu lam yabqa lahu martabatun ila taakhiiru martabo kale oo usoo hadhay maba jirto ilaa inay u dambayso mooyaane luqada markaa jazmaha waxaa lagu dhahdaa alqacu goyn baa lagu dhahdaa waxaad odhanaysaa jazamtulxabla xadhiggii baan gooyaad odhanaysa bimacnaa qatactu weya istilaaxaan u soconaaye waxaa la idhaahdaa takyiirun maksuusun calaamatuhu sukuunu wmaa naaba canhu baad isaga odhanaysi waa nin isagu ilan kuwii horena muanaf ba iska ahayn sooma calaamathu calaamadayna tusinaysaa asukunu waa reebniinka iyo wamaa naaba canhu sukunka waxa naaibka ka noqonaya oo baabkiisaan insha alla ku gaari doonaa waxa sukunka naaibka ka noqonaya tusaale yadribu bay markii hore iska ahayde lam geli lam yadrib isbedel mana dhicin isbedel baa dhacay de isbedel baa dhacay waa yahay oo imika yadribu markii hore ahayde lam yadrib marka aynu nidhaahno aakhirkii maaa maxaa ku dhacay isbedel markii hore way godmayde iminka wuu reeban yahay wa waa xusuulu tagayurin waa inaad ka soo saari kartid haye kownuhu fi laakhiri dee ba'daa udambaysa soo maa isbedelkii ba'duu fadhiyaa xusuulu licaamilin min alcawaamili weeyana lamtanaa keentay isbedelka oynu fahnay la tahay markaa eeg kelmaddan maxaad odhanaysiin way jasmisantaad odhanaysid waa marfuucna odhan maysid waa mansuubna odhan maysid waa makfuudna odhan mayso ficilka lamaba khafdiye waa majzuum baad odhanaysa maxaana u daliila sukuunka xagga dambe ka saaran baa u daliila ee dabayaaqada ficilka fadhiya waxa naaibka ka noqonayana weli maynaan gaadhin waka masaladii labaad sheeku markaa wuxuu kaga warramay aqsaamu licraab in ay tahay afar waa rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jasma mid kasta tacriifkeega aynu sheegnay luqatan wasilaaxan tarkiibka eega isasaarka wa aqsaamuhu ay wa aqsaamu lcraabi icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyi rafcun rafca weeyi wa nasbun nasbo weeyi wa khafdun khafdo weeyi wa jazmun jazmo weeyi masaladii saddexaad ee ahayd dikrulmucrabaat ayuu doonaya halkan inu kaga warramo wuxuu yidhi sheekhu falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min dalika madkuurkaa la soo sheegay xaalada u ka ahaaday alrafcu rafco wanasbu iyo nasbo walkhafdu iyo khafdo walaa jazma jazmo fiihaa ay mawjuudun mu ahaan fiihaa ay fi lasmaai asmaa'ada dhexdeeda walilafcaali afcaashi waxa u sugnaaday waa khabar soo taqadumay min dalika madkuurkaa lasoo sheegay xaalada ka ahda waa afartaa aqsaamu icraabka ahe alrafcu rafco wاnasbu iyo nasbo wاljazmu iyo jazmo walaa khafda wax khafda a ah oo hoos dhig ihi fiihaa ay mawjuudun mu ahaan fiihaa ay fi lafcaali afcaashi dhexdeeda xalay waxaynu soo baranay sagaal arimood sagaalka arrimood waxay ka soo baxayeen ismiga qaybihiisu saddex bay ahayn ficilka qaybihiisuna saddex bay ahayn xarafka qaybihiisuna saddex bay ahayn haye imise weyi darbu halaatin fi halaata tusaawi tisca sooma waa sagaal mayna sagaal ahayn sagaalkaasi maxaa mucrab ah? maxaa la icraabaya halkaasi ka soo baxaysa xalay waa nig aqsaamta in la qayba wa waa muhiim sagaalkaasi imise shay baa mucrab ka ah sagaalkaa waxaa la icraabaa laba keliya maxaa soo hadhay toddobada kale waxaynu ugu tegi doonaa insha alla kutubta dambe waa mebni iyagu laba keliyaaba la icraabaya sagaalka sagaalkaa ismigii waxaa laga icraabaya ismiga aqsaamtiisu maxay saw saddex ma yahayn ismun dhaahirun wasmun mudmarun wasmun mubhamun saw saddexdaa ma yahayn saddexdaa ka ugu horeeya mucraba ismun dhaahirun baa mucrabkaa maxaa soo hadhay ismun mudmarin iyo ismun mubham labadaasi waa mabniyo iskada ficilku mise u qaybsamay saddex haye ficlun mudaaricun wa ficlun maad iyo ficlu amr soo ma mudaaric oo keliya isagana mucrabka ah maxaa haday laba maadi iyo iyo amar labadaasi waa mabni iyaguna halkaas ka dhiga xarafkii sow iyo mushtarakun bayna alismi walficli saddexduba waa mebni wa kullu xarfin mustaxiqun lilbina wlslu fi lmabniya an yusakana baan alfiya ugu tegi doonaa insha allah marka khulaasat lqowl aqsaamtaasi ay u qaybsantay kalaamku uu qaybsamay aqsaamtii kalaamku uu qaybsamay oo ismi iyo ficil iyo xaraf ahaa keliya waxaa laga icraabaa alsmu alaahiru walficlu lmudaaric oo isaga laftiisa weliba shuruud loo sixidhi doono labadaa keliya mucrabkaa toddobada kale ee soo hadhay waa mbni waan fahna la tahay toddobada kale ee soo hadhay waa mbni ismiga daahirka ah sideed baynu ka soo saari doonaa insha allah oo cashirka soo socde ficilka mudaaricna waxaynu ka soo saari doonaa saddex koob iyo toban bay isla noqon doonaan insha allah marka khulaasadu waa maxay ismi daahira oo keliya ayaa la icraaba oo mucrab ah iyo ficilka mudaaric oo keliya labadaasi oo keliya ayaa ah toddobada kale ee soo hadhay waa mebni hadaba maadaama oo labadaasi ay noqdeen mucrab aqsaamu icraab siday u kala qaadanayaan waa ina maslada fahantiin maxaa mucrab waan isla garanay soo ma laba keliya mucrab alsmu ظaahiru wاlficlu mudaaricu haddaba aqsaamu icraab waa afar e labadani siday u qaybsamayaan ismiga daahirka iyo ficilka mudaaric aqsaamu icraab oo afar ah siday u qaybsamayaan saddex baynu uqaybinanaa saddex ayaynu uqaybinanaa aqsaamu icraab saddexda aynu uqaybinanaa ay tahay mushtarakun bayna اsmi wاlficl mudaarici waxay wada leeyihiin ismiga daahirka iyo ficilka mudaaric wahuma alrafcu wاnasbu waa rafcada iyo nasbada rafcada iyo nasbada waxa wadale ismiga daahirka ah iyo ficilka mudaaric tusaale zaydun yadribu zaydun waa ismigii waad aragtaan inuu godan yahay yadribu waa ficilkii mudaaric waad aragtaan inuu rafcisan yahay oo uu godan yahay nasbadana way wada leeyihiin ina zayda lan yadriba zaydan waana nasbisan yahay lan yadriba yadriba waa ficil waanaad aragtaano waa nasbisan yahay markaa labadaasi waxa wada yeeshay alsmu aahiru wاlficlu mudaaricu soo maynaan fahmin wa qismu mukhtasun biاsmi اdaahiri iyo qayb gaar ku a ismiga wa huwa alkhafdu waa khafda ismi un baa la khafdiya sheekh de wax kale lama khafdiyo marartu aye muxuu gaar ku noqday markaa khafdihiina alsmu aلظaahir wmukhtasu bificli mudaarici qismu mukhtasu bificli mudaaric iyo qayb gaar ku ah ficilka mudaaric kaasna waa maxay wahuwa ljasmu isna waa jasma jasmuna keliya muxuu gaar ku yahay ficilka mudaaric oo keliya ayuu gaar ku yahay marka aqsaamu icraab oo afar ahayd waay ukala qaadeen waxay u kala qaateen mucrabaadii oo laba noqotay waa alsmu aahir walficl mudaarice way qaybsadeenoo saddex baynu u qism mushtarak bayna اsm الظaahiri wاlficl اmdaaric wahuma alrafcu wالnasbu qayb ay wada leeyihiin ismiga daahirka iyo ficilka mudaaric waa rafcaha iyo nasbaha wa qism mukhtasu bismi الظaahiri waa mid keliya oo waa khafdaha wa qism mukhtasu bاlficl اmdaarici waa mid keliya oo waa jazmaha isa saarka eegta tarkiibka faliasmaai halkaa dee shubha daba lagugu soo arooriye oo lagu ihahdo sheekhow ismigii mid keliya mucrabkaa ficilkiina mid keliya mucrabkaa sheekuna waa jamciyey oo wuxuu yidhi falil asmaai buu yidhi mu de waa ismun oo mufradkiisi ayuu asmaa ku jamciye sooma ficlun mufradkiisi buu ku jamciyey afcaal waa lagu weydiin karaa de waxaanaad leedahay mid keliya mucraba jamacna meesha wuu yaallaa waxaa la isku waafajinayaa he ismiga daahirka ah aqsaamtiisu sheekhu waxa weeyaan halkaasi uu eegaya oo ismiga daahirka waanigan yidhi wuu qaybsami doonaa sideed buu qaybsami doonaa ficilka mudaaricna keli maaha saddex buu qaybsami doonaa marka dhinacaasuu ka eegay sheekh falilasmaai asmaadii waxa u waa khabar soo taqadumay min dalika madkuurkaa la soo sheegay xaalada uu ka ahaaday alrafcu rafco iska ilaaliya alrafcu rafca usugnaaday mar dambaa odhan khabarka halkiisa lagu laqmeeya alrafcuna waa mubtada muahara saxiix walalah falilasmaai asmaadii waxa u sugnaaday min dalika madkuurkaa lasoo sheegay xaalada uu ka ahaaday alrafcu rafco saasaad odhanaysa wاnasbu iyo nasbo wاlkhafdu iyo khafdo walaa jazma wax reebniin ihi fiihaa ay mawjuudun mu ahaanin fiihaa ay fi lasmaai asmaada dhexdeeda ismi jasmisan sheekh arki mayse walilascaali afcaashi waxa u min dalika madkuurkaa lasoo sheegay xaalada uu ka ahaaday alrafcu rafco wاnصb iyo naصbo wاljazmu iyo jazmo walaa khafda wax hoos dhig ihi fiihaa ay mawjuudun mu ahaanin fiihaa ay fi lafcaali afcaasha dhexdeeda baabkii labaad ee kitaabka ajrimiisna halkaasu inoogu dhamaaday baabkan labaad khulaasadiisu wuxuu kaga waramay musanifku raximah llah saddex masalo almasala اlأulىa tacriifu اcraab icraab maxaa la idhaahdaa icraab luqatan waxaa lagu idhaahdaa dhowr macno lagu idlaaqaaye alibanatu soo qaadaan kugu yidhi soo ma zaydun ama acraba fulanu xaajatahu bimacnaa abaanahaa wa adharahaa isilaaxana sheekha inoo sheegay oo waa ma jtamacat fiihi alquyuudu athalathatu alaatiyatu fi lmatni waa saddexdaa shard waxa laga helo ashard lwal xusuulu tagayurin washard thani kownuhu fi lakhiri washard thalith xusuluhu licaamilin min alcawaamil maslada labaad ee baabkan uu kaga warramay waa aqsaamu icraab waa arbaca rafcun wa nasbun wa khafdun wa jismun mid kastana tacriifkeega waan sheegay sooma maslada saddexaad u kaga warramay waa dikru lmucrabaat dikru lmucrabaat marka aad doonaysid inaad baratid ama aad garatid dib waxaad ugu laabanaysaa aqsaamu lkalaam kalaamkii imise u qaybsamay saddex ismun wa ficlun wa xarfun soo ma halkaasee dib ugu noqonaysaa ismigii saddex buu ahaa ficilkuna saddex buu ahaa xarafkuna saddex buu ahaay xarafka saddexdiisu waa wada mebni ismiga saddexdiisana mid baa mucrabkaa waa alismu daahir labada kalena waa mebni ficilka saddexdiisa qayboodna ficilka mudaaric oo keliya mucrabkaa labada kalena waa mebni marka khulaasada mucrabka waa imisa waa laba alismu dhaahiru walficlu mudaaric siday u kala qaadanayaan labadaasi aqsaamu icraab waxay u kala qaadanayaan saddex qismaynu ku dhisana qismun mushtarakun bayna alismi daahiri walficli mudaarici wahuma alrafcu wاnasbu wa qismu mukhtasun biismi اdaahiri wa huwa waaxidu wa huwa alkhafdu weliba waana khafdan wa qismu mukhtasun bilficli اmudaarici wa huwa اljazmu xalay mise masle inu haysanin baabkii hore aynu kaga soo waranay saddex masleyaha rabdu darsi bidarsi cashirka waa in cashirka lagu xidho saasuu kugu fududaanaya maslada koowaad u ka warramay baabkii ugu horreeyey muxuu ahaa tacriif lkalaam masladii labaad maxay ahayd aqsaam lkalaam maslada saddexaad maxay ahayd dikru calaamaati aqsaami kalaam caawana saddex buu ka warramay waa tacriif lcraab aqsaam lcraab dikru mucrabaat imise masladaasi taa oo kitaabka ajrubigaa ka mid a lixdaa masle soo xifdiya insha alla iyo kaa fogan cashirkuwana saas ugu xidhnaado subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka watuubu ilayk